بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار العلم والمعرفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal ku soo dhowaada xalqad kale oo aynu kaga warramayno taariikh nololeedkii khaalid ibn lwaliid almakhzuumiy sayfullahi lilmasluul khaalid ibnu waliid oo ahaa reer bani makhzuum ahaana seeftii allahe galka la-ayd radia allahu canhu wa ardaah ilaahay raalli ha ka noqdo hana raalli geliye walaalayaal waxaynu ka soo warrabnay khaalid ibnulwaliid duulaankiisii ugu dambeeyey oo uu ku qaaday meesha la dhaho al ambaar magaaladaas oo ay markaa nimankii farrisiyiintu dhufays ay ku galeen macrakana ay halkaa ay ka dhacdeen dagaal uu ka dhacay loo bixiyey macrakati daati alcuyuun duulaankii indhaha la yskala soo baxay ee la yska shiishayey indhaha iyo markaa warbaha iyo fallaaduhu ay ku dhacayeen indhaha ee kunka nin ay ku indhabeeleen kadibna khaalid radi allahu canhu magaaladii alambaar ahayd wuu qabsaday wuuna furtay wuxuuna maqlay walaalayaal in meel kale oo la dhahdo magaceeda caynu tamri in ay isku uruursanayaan ciidamo isugu jirta farisiyiin iyo ciidamo kaloo carbeed kolkaa meeshii alambaar ahayd wuxuu kaga sii tegay nin la dhahdo magaciisii zabruqan ibnu badri alfasaariy waa baxay markaa khaalid meeshii ay isku uruursanayeen farisiyiinta iyo carabtu ayuu wajahay oo xaggooda ayuu aaday labada ciidan ciidanka farisiyiinta waxaa hogaaminaya nin magaciisa la dhihi jiray mihraan ibnu bahram carabta kale iyaguna markaa gacansaarka siinaysay waxay ahayn carab kala duwan oo qabaa'ilo kala duwan kasoo jeeda reer bani tamri iyo reer taqlib iyo iyaad oo waxaa hogaaminaya nin la dhahdo magaciisa caqa ibnu abi caqa kadibna ninkii la dhihi jiray caqa ibnu abi caqa ayaa wuxuu ku dhahay mihraan oo ahaa yacni ciidanka farisiyiinta ninka uu hogaaminayey ayuu ku yidhi annagu waxaanu nahay carab waananu naqaanaa buu yidhi sida loola dagaalamo carabta khaalid ibnu welidna waa nin carbeed marka annaga nagu hallee ayuu yidhi khaalid annagaa iska dhicinayne marka haddii aanu la dagaalamno oo aanu iska dhicino waataynu rabnay haddii wanagana jebiyana idinku dagaalka ha soo gelina ee halkan joog oona daawada marka ayna jebiyaan idinkuna dagaalka soo gala dabadeedna ciidamada muslimiinta oo daalay ku kadiya markaasa ayn ku jebino mihran wuxuu ihi waa fikrad wanaagsan wuuna ku qaatay markaa subxaan allah khaalid wuu soo baxay isagii ciidankiisii weerarkiibuu ku qaaday nimankii dagaalba intaanu dhicinba khaalid wuxuu xidhay oo uu qabtay ninkii caqa ibnu abi caqa ee lahaa khaalid baan daalinaya in tacbaan ka dhigya isagiibaa markii ugu horraysa la xabisayba subxaan allah waxaana lagu xukumay xukun dil ah waa lana la dilay subxaan allah khaalidna radi allahu canhu meeshii cayni tamriga ahayd dhufayskeedii buu aaday ninkii lahaa haddiina laydin jabiyo waan idinku soo waan idin difaacayaayo waan idin garab gelayaa farisiga mihraan la dhihi jiray wuu cararay isagii iyo ciidankiisiiba way baxsadeen subxaan allah khaalidna si qunyar ah ayuu isaga galay meeshii caynu tamrida ahayd wuu qabsaday wuuna furtay deegaanka marka waxaa la tilmaamay inay joogeen dadka carbeed eh, ayaa deganaa magaalada waxaa jiray markaa dad markaa baranayay diinta kristanka iyo bibalkood iyo waxaa baranayay caruur fara badan caruurtii buu soo qabtay caruurtii markaa walaalayaal waxay noqdeen markii dambe carruurta halkaa wax ku baranaya bibaleki iyo wax noocaas ku baranaya diinta kristanka addoonnimay markii hore galeen leanna waa laga gacan saraaday oo waa la qafaasho maxaabiis bay noqdeen kadibna waa la xoreeyey oo waxay noqdeen mawaali mawaalida carruurtaa yaryar ee halkaa joogtay waxay barteen diinta islaamka waxayna noqdeen culummo waaweyn oo ka mid ah a islaamka subxaan allah waxaa ka mid ahaa caalimkii weynaa maxamed ibnu siriin waa nin weyn oo caana weeye culimmada waaweyn islaamka ka a ah. kana mid aha ninkii mufasir ilaxlaam yacni e, riyooyinka fasiri jiray aabihii ibnu siriin ayaa kamid mid ahaa waxaa ka ahaa rag fara badan ayaa kamid mid ahaa muarikhii weynaa ee la dhihi jiray ibnu isxaaq oo dabcan qoray taariikhda islaamka iyo siirada nebiga awowgiiba kamid adigu ah. dab fara badan ayaa jiray markaa oo caruurtaa kamid ahaayo diinta islaamku ay gaadhay dabadeedna noqday subxaan allah madaxda muslimiinta iyo aqoon iyo culimada waaweyn ee islaamka duulaankaasi markii uu dhammaystirmay dhanka kale waxaa jirtay meel la dhahdo dowmat aljandal halkana hadda ka hor wayn ka warrabno waxbayn ka taabanay khaalid bnu waliid markii ugu horreysay ee loo soo diray in uu weerar kusoo qaado dowladda farisiyiinta abibakr asidiiq ayaa soo diray si uu u xoojiyo ciidamadii muthana ibnu xarit ashaybani sidoo kale waxaynu nidhi waxa uu la soo diray ninka la dhahdo cayaad bnu hanam oo loo soo diray dowmat aljandal in uu yacni weerar isaguna ku qaado ama uu furto haddii uu haleeli karo ama uu awoodo meeshii buu marka cayaad ibnu ghanam wuxuu ku qaaday square buu ka qabtay xusni bay lahayd meeshuu dhufays bay lahayd square buu ka qabtay iyo go wuuna furan kari waayey khaalid isagu intaasoo dagaal ayuu soo maray wanagay sheegayna xitaa caasimadii carabta ugu weyneeda xira ayuu furtay iyo magaalooyin fara badan iyo intaasoo dagaal ayay iskaga hor yimaadeen subxaan allah dowladdii farisiyiinta iyo carabtii markaa gacansaarka la lahayd ama xilfi wadaagga la ahayd cayaad ibnu qanam isagu halkan ayuu weli ku hakaday dowmat aljandal dabadeedna ninka la dhahdo waliid ibnu cuqba ayaa wuxuu ku dhahay cayaad ibnu qanam khaalid ibnu waliid madad ka dalbo meeshan ha hafur ha kula furo dabcan sidoo kalena waxaa jirtay intii uu isku weerka meesha ka hayay ayaa wadooyinkii uu ka bixi lahaa ayaa dowladdii farisiyiintii carab iskaashanaysana ay yimaadeen marka xitaa isagii laftigiisii cayaad ibnu qanim oo ciidankii yani dhufayska weerka ka hayay ayaa isagii isku weer laga qabtay oo wadooyinkii uu ka baxaya rag baaba yimi cadowa ninkaasaa markaa uu soo ishaaro u tilmaamay inuu khaalid ibn waliid uu dalbado khaalid ibn waliid baa warkii uu yimi khaalid isaga iyo ciidan uu wato ayaa soo baxay subxaan allah meeshii buu yimi intii hadaba uu soo socday khaalid ibnu waliid waxaa maqlay ninkii dowmatal jandal magaaladan iskuweerka laga hayo madaxda u ahaa ee la dhihi jiray ukaydir ukaydir ibn cabdilmalik laba nin baa madax u ahaa waa ukaydir ibnu cabdilmalik iyo nin kale dha juudiy ibn rabiica labadaa nin ayaa madax ka ahaa marka ukaydir baa markuu maqlay in khaalid iyo ciidankiisii ay soo socdaan ayuu kabash kabashleeyey oo wuxuu dhahay isagoo aljuudiya la hadlay ninkii kale madaxda ahaa ayuu wuxuu ku dhahay khaalid anaa ka aqana khalid khaalid haddii ciidan ciidankaasi ciidanka kasoo horbaxa uu noqdo kuwa tiradoodu ay tiro badan yihiin ama hadday tiradoodu yar yihiin khaalid uma hakanayo wuu laynayaa buu yidhi ina jebinayaa ee aynu cayaad ibnu ghanam iyo khaalid ibnu weliid sulxi la galno iyo heshiisan la galno ukaydirna qiso kaleu leeya walaalayaal oo hadda ka hor aynu kasoo warramnay ukaydirkani waa ninkii dawmataljandal haystay nabiga oo nool calayhi salaatu wasalaam dabeetana ghaswatu tabuk duulaankii tabuuk markii uu dhacay ayaa nebigu wuxuu diray sayfullahi ilmasluul khaalid lwaliid khaalid ibnuwaliid baa layidhi jandal tag ninka ukaydir oo lo ugaadhanaya ayaad helaysaa ee soo xidh ayuu nebigu ku dhahay khaalid waa kii tegey sidii nabigu sheegay ukaydir oo la ugaadhsanaya ayaa lasoo qabtay waa tii loo keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam ukaydir markaa nabiga wuxuu kula heshiiyey in dowladda islaamka ay soo hoos gasho meesha dowmat aljanda la dhaho laakiin iminka uu ka xadhkasiitay dowladdii islaamka waxaanu bilaabay yacni inuu iska dhicin iyo iska caabin iyo la dagaalan uu kaga soo horjeedo markaa muslimiinta subxaan allah marka ukaydir wuu garanaya khaalid ibnu walid waa ninkii qabtay xidhay isaga marka wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay ninkan khaalid cid kastoo ka hor timaada uu jebinayaa ee aynu heshiiska galno aljudiy ibnu rabiica baa wuxu uhi geli min anagu heshiis waxbaan iska dhicinayna ukaydir wuxuu dhahay haddaba anigu nafteedan la cararaya buu yihi khaalid intuu soo socdo waa baxay isaga iyo wixii uu hanti qaadan karayay uu cararay khaalidna wuxuu maqlay inuu kaydir baxsaday kadibna guuto yar ama koox ka mida ciidankiisii oo uu hogaaminaya caasim ibnu camru atamimi alqacqaac ibnu camru atamimi walaalkii uu hogaaminaya caasim ibnu camru atamimi ayuu ku daray wuxuu yihi raad gur soo qaban ninkii waa la raad guray waa soo qabtay ninkii uu kaydir ahaa khaalid baa maxkamada soo saaray waryaa kugu yidhi ridow oo diinta ka noqo nebigii ilaahay miyaanad heshiis la gelin haa faqatalahu wuu dilay markaa khaalid umuu naxin ee wuu dilay subxaan allah khaalid iyo markaa ciidankii uu hogaaminayey iyo ciidankii isaga kasoo horreeyey cayaad ibnu khanam ayaa meeshii isku weer ka qabtay dowmataljandal la dhihi jiray wayna furteen khaalid ibnu waliid baana meeshii qabsaday isagaana meeshii markaa ku hakadayo oo deegaan ka yeeshay markaa meeshii dowmataljandal muddo ayuu joogay haddaba walaalayaal marba kacdoonna yaryaroo dowladda farisiyiinta ciidamo ay hogaaminayaan ama tuulooyinka marba kaga kackacayay ayaa jiray iyo sidoo kale carabtaasi hoggaansan markii ay maqleen khaalid ibn walid in uu ka tegay deegaankii al ambaar ee macrakadii daati alcuyuun indhaha la yskala soo baxaya meeshii ay ka dhacday ayay markaa dooneen farisiyiintii in ay ka faa'iidaystaan bixidda uu baxay khaalid ibn waliid radia allahu canhu markaa nin la dhahdo magaciisa zarmahar iyo nin kaloo la dhaho rose labadaa nin oo farisiin ahaa ayaa markaa ciidamo diyaarsaday sidoo kalena waxay dooneen in ay markaa eh, ciidamo kale farisiina ay isku eh, isku darsadaan oo koox ay isku noqdaan ciidan fara badan ay isku noqdaan dabadeedna waxaa arinta ogaaday ninkii markaa eh, maga meeshii markaa alambar joogay ee zabruqan ahaa ee khalid ibnu walid uu kaga tegay zaburqan baa markaa wuxuu warqad u diray magaaladii caasimada ahayd ee uu qabsaday khalid ibn waliid ee xiira xiirana waxa jooga oo khalid ibnu waliid uu kaga tegay alqacqaac ibnu camru atamimi qacqaac buu markaa warqadu qoray uu leeyahay weerar baa laygu soo qaadaya qacqaacna markaa laba nin ayuu soo diray oo ciidamo hogaaminaya wuxuuna faray in ugu yaraan ay marka ugu horeysa ay wadooyinka ciidamada kale ay ugu soo biirayaan inay ka xidhaan ciidamadiibaa markaa laga xidhay wadooyinkiiba labadii ciidan ee uu ibn ibnu camru atamiim uu soo diray ay markaa kala galeen intii markaa haddaba hawshaa lagu jiray ayuu khaalid ibnu walid wuxuu kasoo laabtay dowmat aljandal wuxuuna yimi magaaladii weynada alxira ee uu qabsaday ee muslimiinta gacanteeda ku jirtay dabadeedna markiiba ciidan ayuu abaabulay uu hogaaminaya qacqaac ibn camru iyo rag fara badan ay hogaaminayaan meeshii haddaba ninkii zaburqan iyo rose markaa meeshii ay joogeen ayaa markaa walaalayaal lagu ayaa lagu kediyey weerar baa lagu qaaday subxaan allah waa la jebiyey markaa nimankii waana la dilay rose iyo zamurqan ninkii la dhihi jiray markaa zarmahur labadii ninba waa la dilay muslimiintii baana ka gacan sarraysay khaalid markaa muddo ayuu ku jiray inuu iska nadiifiyo aaggaas muslimiintu ay haystaan iyo dhabarkiisa in ay cid kale ay kaga imaan karayso saasuu usoo nadiifiyey markaa xukunkii ayuu markaa ku adkeeyey oo uu ku sugay waqooyiga ciraaq oo uu qabsaday khaalid ibn waliid radi allahu canhu ardaa kolkaa khaalid wuxuu doonayaa inuu isu diyaariyo in uu weerar ku qaado caasimadii ugu weynay dowladda farisiyiinta ee almadaa'in laakiin wax amar ah iyo fariin kamuu helin khaliifkii rasuulki ilaahay ee abibakr asidiiq magaalada madiine joogay wax fariina iyo amara lagama helin laakiin halkaasuu ka warsugaya oo uu ka war doonaya dabadeedna khalid ibn waliid wuxuu qabtay walaalayaal meel u dhaxaysan jasiiradda carabeed iyo dalka ciraaq iyo dhulka sham meel xarun u ah saddexda meeloodba yacni xuduud laleh halkaasuu tegay markaa khaalid ibn waliid bilshii ramadaan bil ramadaan oo dhan ayuu halkaa joogay yacni waxaanoo dagaalla waxay dhacayaan walaalayaal waa muddo kooban waa isla sanadkii labiyo tobnaad ee hijiriyada ayay dhacayaan waxaasoo dhani waa muddo saddex bilood afar bilood ayaa waxaasoo dagaala khaalid ibnu waliid uu dowladii farisiyiinta uu ku qaaday radia allahu canhu arda intabana uu guulaystay halkii haddaba uu joogo khaalid ibn waliid bishii ramadaan ayaa ugu soo gashay bishii halkiibuu joogay maysan soomin way iska afureen leanno mashquul bay ku noqdeen cadowgoodii marba weerar kusoo qaaday uu iska safeeyey halkaa hadaba isagoo jooga khalid ibn walid radi allahu canhu ayaa wuxuu waxa maqlay romaankii ila dhulka sham wey dhulka sham romaanka haysta romaankiiba waxay maqleen in khalid ibn waliid uu u soo dhowaaday xuduudkoodii dabadeedna arrintaasa cadho gelisay waxay soo uruursadeen romaankii ciidan aada u tiro badan oo isugu jira carab iyo roman isugu jira reer yurub weye romaanku ay u badan yihiin ayay soo uruursadeen markaa walaalayaal waxaana u dhexeeyey webigan nahru furaat webiga furaat ayaa u dhexeeyey dabadeedna ciidankaas oo boqol kun sare u dhaafaya ayaa yimi goobtii marka goobtii markii ay yimaadeen ayaa ciidankii roomaanka iyo carabtii isku dhafnayd ba waxay ku dhaheen khaalid kasoo gudub webiga markaa furaad kasoo gudub khalid wuxuu dhahay ma kasoo gudbayo idinku soo gudba ayagiibaa soo gudbay dagaal baa markaa meeshii ka dhacay meesha la marka markaa alfiraad ayuu dagaalkii ka dhacay waa macrakada ama duulaanka loo yaqaano alfiraad dabcan duulaankaas ama macrakadaas ama dagaalkaasi waa macrakadii iyo dagaalkii ugu dambeeyey ee khalid ibnu walid uu ku galo dhulka ciraaq uu ku galo wixii ka dambeeyey dhulka sham ayuu aaday waynaan ka warrami doonaa insha allah adigu waa la ysgalay ciidankii aadka u tirada badanaa waxa jabiyey walaalayaal khaalid ibn waliid kadib markii laysku madhay in badan la isleynayay khalid ayaa jabiyey waxaana la dilay maalinta boqol kun oo qof subxaan allah yani dagaal aada u qadhaadh ayuu ahaa oo dadkaasoo dhan ay ku dhinteen gacantii sare waxaa yeeshay muslimiintii iyo geesigii muslimiinta ee khaalid ibnu waliid radi allahu canhu arda muddo toban maalmooda ah ayuu meeshii alfiraad ahayd uu joogay khaalid ibnu waliid dabadeedna wuxuu isu diyaariyay inuu ku noqdo magaaladii weyneed ee alxiira ee ciraaq ku taallay ciidankiisiibuu abaabushay wuxuu u yeelay markaa safarkii ay kusii socdeen yacni laba dhinac sidii caadiga ahayd dhinka midig iyo dhanka bidix iyo barhtanka cidda hogaaminaysa marka dhankii bartanka ayuu hogaaminayaa khaalid ibn walid dabadeedna khaalid ibnu waliid iyadoona cidina ogeyn cidina tabin ayuu markaa ciidankii bartanka ahay uu hogaaminayo ugu horreeyey ayuu ka dhex baxay waddo yar buu raacay meel buu tegey subxaan allah wuu soo noqoday muddo muddo ayuu maqnaa haddana wuu soo laabtay wuxuu ku soo laabtay oo ciidanka uu kasoo galay dhankii yacni ciidamadooda aada u tiro badnayd laakiin qaybtii ugu dambaysay iyagoan gaadhin magaaladii weynada xeero ayuu soo gaadhay sidii buu magaalada xeero ku galay subxaan allah khaalid talo waxaa ugu qabtay xilliga wuxuu qabtay khaalid ibnulwaliid sayfullaahi almasluul wuxuu aaday xajka iyo magaalada maka wuxuu soo gutay waajibaadka xajka subxaanaka ya cadiim khaalid wuxuu tagay intuu iyagoon muslimiintu ogeyn ayuu baxay mid iyo laba qof ayuu markaa warka u sheegay dabadeedna waddo aan weligeedba hadda hor la marin oo aan la aqoonin ayuu markaa maray wuxuu tegay magaalada maka subxaan allah xajkii iyo waajibaadkii xajkuu soo gutay markuu waajibaadkii xajka uu soo gutay mawsimkii xajka xilligaa mawsimka xajka ku beegnayd ayuu dib ugu soo laabtay markaasuu ciidanka xagga dambe kasoo galay ciidina may ogeyn ciidanka uu la socdo may ogeyn abibakar sidiiq oo madaxweynihii muslimiinta ahaa muu ogeyn subxaan allah magaaladii xiiro unbuu sidii soo galay waxa warkii uu soo gaadhay abibakar asidiiqo warka waxa uu sheegay dadkii kusoo xajay <laughs> magaalada maka kusoo xajay ayaa dhahay khaalid ibn welid oo carafe taaganan baanu aragnay subxaan allah oo xajkii markaa gudanay subxaanaka yaa cadiim abibakar asidiiq wuu cadhooday wuxuu dhahay muslimiintii halis ayaad gelisay leanno haddii halis bay ahayd run ahaantii waa khatar weeye haddii ay ogaadaan in hogaamiyahoodii guud uu meeshaba uu ka maqan yahay halis bay geli lahaayeenoo weerar fara badan baa lagu soo qaadi lahaa muslimiinta subxaan allah safar cajiiba ah oo yaab badan ayuu xajka ku tegay khaalid ibn waliid radia allahu canhu arda arrintaasina waa arrimaha keenay dhowr asbaabood baa keentay laakiin waxaa ka mid ahayd inuu abibakr asidiiq uu ku ciqaabo khalid ibn waliid inuu ka tago dhulka ciraaq oo uu aado dhankaas iyo markaa dhulka sham inuu aado oo uu la dagaalamo romaanki subxaan allah waanu aadaya wayna ka warrami doonnaa insha allahu tacaala dhulka shaamna walaalayaal waxaa ka socday dagaalo ayaa ka socday futuuxaadkii waaweynay furashooyinkii waaweynaaye muslimiinta keliya may ahayn dowladii ugu weyneed adduunka ugu bawarka badneed uguna awooda badneed ee farisiyiinta maysan keliya laguma duulaynin ee wuxuu abibakar asidiiq geesigii muslimiintu sidoo kale weerar ku qaaday romaankii oo ahaa dowladdii labada adduunka ugu yani bawarka badneed uguna awooda weyneed wuxuuna adeegsaday saxaaba waaweyn oo geesiyaal oo la mid a ah khaalid ibnu waliid sida markaa abu cubayda caamir ibnu jaraax amiinu hadihi lumma abu cubayda ciidan uu hogaaminayo sidoo kale camru bn alcaas radia allahu canhu daahiya min duhaati alcarab isaguna uu hogaaminayo iyo ciidan kale uu hogaaminayo markaa yaziid ibn abi sufyaan uu hogaaminayo nin geesiyaba u ahaa iyo sidoo kale ciidan uu hogaaminayo shuraxbiil ibnu xasana afar ciidan oo waaweyn ayaa lagu wajahay dhankaas iyo dhulka sham lagu wajahay subxaan allah waxayna markaa wajaheen nimankii romaanka waxaana dhacaysa macrakadii duulaanka ugu caansan islaamkee loo yaqaano macrakat ilyarmuug oo uu ka qayb gelayo sayfullahi almasluul khaalid bn lwaliid waa laga soo bedelay markaa dhulka ciraaq baa laga soo bedelaya waxaa loo kaxaynaya oo la geenaya markaas dhulka sham ayaa la geenaya safar cajiibana wuu sii mari doonaa oo aynu ka warami doono safarkii ugu layaabka badnaa bal e safar hadda ka hor dadku ay weligood ay galeen muusan ahayn dibna uma dhici doonto safarka noocaas oo kale safarka cajiibka ah ee layaabka leh ee khaalid ibn welid ciraaq uu kaga yimi ee uu ku aadayo dhulka shaam waa inoo iyo xalqada soo socota waaynu ku qaadaa dhigi doono cajiibka iyo lama araga oo halkaa ka dhacay ee khalid ibnu waliid radia allahu canhu ardaah ay sameeyeen inahaasan insha allahu tacala kusoo gunaanadeynaa xalqadeennii oo aynu kaga warramaynay silsiladii taariikheed ee khalid ibn waliid almaqsumiy sayf ullahi maslul hada wallahu aclam wbilahi towfiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatuh